weysaysanayo iyo marka afku isbedelo saddexdaa goor uu cadaygu akidan yahay sidaa daraaddeed waa sunne weysadii ka horeysa waxay culammadu ay ka hadlaan weysadu sunayaal sunayaalyo furud baynu arki doonno sunayaasheeda cadaygu ma kamid baayo waa min sunani lwudu miyaa la odhanayaa mise waxaa la odhanayaa waa sunnatun mustaqilatun qabla alwudu waa sunna iska mustaqiloo madax banaan oon weysada kamid ahayn laakiin weysada ka horeysa iyo in la yidhaahdo mayane waaba sunayaasha weysaday ka mid tahay labada eh, qaaba culamada qaarkood way sheegaan waxaanad moodaa in loo badan yahay in weysadu ay tahay cadaygu uu yahay sunno mustaqila oo weysada ka horeeyo weysada ka hor la sunneeyo laakiin aan isagu weysadii kamid ahay ahayn musanifkuna waad arkaysaano dee gooni buu u saaro wuu inoo horreysiiyey baabu sifati lwuduuna wuu inoogu xigsiiyey oo wuu ka dambeysiiyey musanifku sida aimo kale oo fara ay maraan waxa uu inoo kala saari doonaa qaabka weysada sheegideeda iyo maxaa waajib iyo maxaa sunno ah oo laba baabo isku xiga ayuu ka kala dhigaya iyadoo culammada islaamka qaar badan oo kamid ama ah fuqahada musanifiinta qaar badan oo kamidii marka ay markaa sifada ka hadlayaan ay furuudii ku tartiibiyaan oo faral walbana markaa sunnayaashiisii ama ka horeynayay ama raacayay ay raaciyaan wuxuu yihi baabu sifati lwuduui إda araada الwuduuءa nawaa rafca اlxadaث markuu qofku doono inuu weysaysto wuxuu niyoonayaa rafcu اlxadaث in uu xadakii iska kor qaadayo marka halkan sheeku sifadii buu ka bilaabayaa dabcan sifada waxaa ka horeynaya shuruuddii weysada shuruudda weysada waxaynu ku soo aragnay zubadkii kana sheegi maayo sidoo kale minhaajku insha allahu tacala inoogu xigi doonaa isaguna shuruudda weysada sheegi maayo laakiin zubadkii ayaa inooga warramayey oo aynu ku soo aragnay shuruuddii ilaa shan shardi baynu ku soo aragnay kuwo lagu kordhinayaana way jiraan shuraaxda qaarkoodna halkan markay marayaan way keenaanoo waad ka fiirin kartaa idaa araada alwuduu'a markuu weysadii doono waa qof aan weyse qabin nawaa rafca alxada wuxuu niyoonayaa inuu iska kor qaadayo xadakii weyse la-aantii waa qofkii aan weyse qabin ama qofkii weyse qabay dee rafculxada niyoon maayo isagu wuxuu niyoonayaa inuu weysadii cusboonaysiinayo laakiin qofkan weyse la-aanta inuu iska kor qaadayo niyoonaya waa qofkii aan weyse qabin sidoo kale waa qofkii aan daa'imulxadaka ahayn oo hadduu daa'imulxada yahay mid xadakiisu uu joogto yahay isaga markaa rafculxada dee keliyihii anfici maayo maxaa yeelay waysadiisu ma aha raafica lilxada lianna xadaahu daa'im waysadiisu ma aha mid weysela'aantii meesha ka saaraysa oo weysela'aantiisu qofkan waa joogto oo had iyo jeer wixii baa ka socda laakiin isagu wuxuu niyoonayaa istibaaxa kuwa soo socda ee sheekhu uu inoo sheegi doono nawaa rafca marka wuxuu niyoonayaa inuu xadakii iska kor qaaday hadduu sidaa markaa niyoodo weyseba muu niyo magaca weyseba muu niyoon laakiin rafculxada buu niyooday inuu xadakii iska kor qaaday xadakuna sidiisaba waa weyse la-aanta way ku filan tahay aw iطahaarata lisalaati ama wuxuu niyoon inuu salaadii u ahaaro qaadanayo inuu ahaaro qaadanayaa kuma fila hadduu niyoodo inuu tahaaro qaadanayo u weysaysto weysadii ka asixi mayso maxaa yeelay dee tahaaro qaadashadu way noocyo badan tahay ma nijaasu iska suulinaya maxadas buu kaqorqaad lama garanayo laakiin markuu niyoodo waxaan ujeednaa marka tahaaradu waxay noqon karaysaa xataa kuwii sumayaasha ah ayay noqon karaysaa xadas iyo khabasna way noqonaysaa marka aلطahaara kuma filaanaysa bay leeyi laakiin aلطahaaraةu liلصalaaة hadduu niyoodo inuu salaada u طahaaro qaadanayo waxay leeyihin way ku filaanaysa aلطahaaraةu liلصalaaة hadduu niyoodo way ku filaanaysa walow طahaarada salaada tii xataa khabasku ay soo gelayso laakiin haddana ta markiiba maskaxda usoo degdegaysa طahaaraةu الصalaaة noqonaysa waxay noqonaysaa tii markaa xadadka kor qaadaysay oo weysadii aw iطahaarata liamrin laa yustabaaxu ilaa biاطahaara ama wuxuu niyoon inuu u طahaaro qaadanayo arin aan lagu banaysan طahaaro mooyaane yacni weyse weyse mooyaane aan weyse la-aan la banaysan ka masi اlmusxafi wa gayrihi sida inuu kitaab qur-aana taabanayo iyo waxaa la midka inoo iman doono ee aan la ogolayn qofkii aan weyse qabini inuu la yimaado marka wuxuu niyoon karaa inuu xubnihiisa maydhayo si uu kitaabka qur-aanka ah u qaado ama inuu tahaaro qaadanayo si uu kitaabka quraanka ah u qaado ama inuu tahaaro qaadanayo si uu u dawaafo ama inuu tahaaro qaadanayo si uu muxafkii u qaado ama u taabto labaduda way kala duwan yiin masi xamli bay kal way noo iman doonaan insha allah marka waxyaalihii weysada u baahnaa ee weysadu daruuriga ay u ahayd mid kamida inuu u dahaaro qaadanayo weysaba ereyga weysaba maskaxda kumuu qabanin laakiin inuu dahaaro qaadanayo maskaxda ku qabta marka inuu u dahaaro qaadanayo waxa wixii baynu eegeynaa hadduu yahay wax weyse aan aan la qaban karin weysadii markaa way ka ansaxaysa hadii laakiin shaygaa uu u dahaaro qaatay uu yahay shay la qaban karo oo iska banaan weyse la'aan sida inuu niyoodo inuu weysaysto si uu masaajidka u galo masaajidka waa la geli karaa iyadoon la weyse qabin markaa maaa waxaan u weysanaya si u galo buu yihi marka waxaan yani u dahaaro qaadanayaa si aan masaajidka u galo marka xaaladdaa iyadaa waxay leeyihiin ku filaan mayso hadduu niyoodo weyso way ku filan weyso ilan tani waa tahaaro laakiin hadduu weyso niyoodo iyada inuu wax kale ku xidho looma baahna inuu weysaysanaya hadduu niyoodo way ugu filan tahayo waajibkii waa kaga dhacay wayastasxibu niyata niyada abcan niyadu waa waajib waxaana u dalila xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu biالniyaat waana farad sida musanifku inoo keeni doono markuu furudulwuduuga uu tirinaayo inama alacmaalu biالniyaat xadiidkaas baa loo xujaystay طahaaradu inay niyo u baahan tahay iyo sidoo kale waqiyaasa calى saa'ir اlcibaadaat faina الطahaarata aw alwuduuءa cibaada weysadu waa cibaado cibaadaadkuna sida salaadii iyo soomkii iyo niyay u baahan yihiin marka tanna waa looga qiyaas qaadanaya waa lamid wayastasxibu niyata niyadii ayuu joogtaynayaa jiidanaya jiidanayaa ilaa aakhiri ahaarati ilaa inta waysadu ay ka dhammaanayso istisxaabku waa laba nooc istisxaab bimacnaa xuduuri shay fi اlqalb istisxaab loola jeedo in wixii niyada lagu hayo qalbiga lagu hayo kaasi markaa waa sunni ilaa intaad weyse dhamaysanaysa inaad inaad weysaysanayso xasuusnaatood niyada ku hayso waa sunna ee waajib ma aha ka sunna waajibka ihi waa marka u horeyseed wejiga maganayso ta aad niyoonayso ayuunbaa waajiba inta dambe inaad maskaxda kusii haysa inaad weysaysanayso sunna weyn istisxaab kale oo waxaa jira bimacnaa cadami lmunaafi istisxaabka waxaa kaloo loola jeedi karaa cadamu lmunaafi oo istisxaabka xukmiga abay yidhaahdaa in aanad niyadii goyn kaasi isagu waa lagama maarmaan oo haddii qofkii ay ku yimaadaan wax niyadii munaafi ku ah sida inuu miyurdoorsoomo oo kale oo u zuulo ama inuu waasho oo kale isagoo weysadii dhexda kaga jira kadibna ilaahay subxana wa tacaala miyirkiisa u soo celiyo weysada halkii uu ka sii wadaya haddii aanu miyir doorsoon ahayn ay waxyaalo kala tahay sida ridow iyo wixii lamidka ah laakiin hadday miyir doorsoon tahay dee miyir doorsonku weysadiiba macayntii hore wuu burinaya isagana doonta waa naaqid marka weysadiina way buraysaa xaaladda niyadiina way buraysaa dib uusoo bilaabay haddii waxaan munaafigii uu riddo oo kale yahay qofku isagoo wayse dhexda kaga jira hadduu riddo oo haddana uu toobad keeno niyadii baa go-aysa wuxuu markaa u baahanayaa inuu niyada cusboonaysiiyo xubnihii horuu maydhay dib u soo maydh lama odhanayo marka istisxaabkaa bimacnaa cadam ilmunaafi ah wax markaa niyadii ka hor yimaada inaanu la imanin taas iyadu waa waajib haddii ay tahay xasuustii qalbigana waa iska sunaba wayusami llaaha tacaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu magacaabayaa dabcan istisxaabku istisxaabu niya inaanu waajib ahayn ee culammadu u daliishadeen cusri maa jacala calaykum fi اdiini min xaraj markaa salaadiiba waajib kuma aha waa kii nabigu calayhi الsalaatu wasalaam lahaa qofkii weysadaasoo kale weysaysta deetana laba ragcadood tukada oo laa yuxadiثu fiihimaa nafsahu waxaa marka halkaa laga qaadanayaa xadiiu nafsigu inaanu de salaadii burinayni ilaa haddii kale salaaduba way ka guri lahaydoo fadiiladan gaarkaa ah uma baahdeenba nin aan bilaa salaada lagama sheekeeye fadiiladii waxaa lagu helayaa inaan nafta loo sheekaynin macnaheedu haddii nafta loo sheekayo fadiiladii baa la waayaya fadiiladii la waaya macnaheeduna waxway salaaddii dawaa asaxday le qof aan salaadiisii asixin lama odhanayo fadiiladii ayuu waayey marka salaadii waajib ma aha marka inaad niyadaadii aad xasuusnaato ilaa intaad salaada ka baxayso culaysna wuu ku jiraa iyo adayg sahwina maba yimaadeen hadii dee maaragtay sidaa niyadu ay waajib u tahay oo qofkii de markuu sahweyla waa qof maskaxdiisi yar baxday waxaa loo dhaha ku soo celi marka de weysadiina way kasii awleysan tahayba oo iyaduna uma baahanaysa markaa istisxaabkii uma baahanaysa cibaadada kale oo dhamina waa wada sidaas wa yusami illaaha tacaala ilaahay buu magacaabayaa bismi illaahi wuu odhanayaa bismi culamadu taqriiban dhammaan way wada istixbaabayaan cid waajibisiina waa jirtaa marka waxaynu odhan karnaa daliilka ugu culus halkan loo xujaysanayo bismi laga horraysiinayo weysadu waa culammada oo isku raacsan oo cid in bisinka lagu bilaabo aynaan garanayn ama xagga axaadiista axaadiista tilmaamaysa inaanu qofku weyso lahayn bisin la-aan laa lam yadkur isma allahi kama fi sunan min xadiidi abi hurayra wagayri waa axaadiis wada daciifa sida imaam axmed lahaa laa yahbutu fiihi shay waxba kama sugnaanayan waxba kuma ansaxayaan hal xadiis ayaa bisinka ku sugan laakiin isagana waxoogaa xagga dalaalada ayaa hadal laga keeni karaa waa xadiiskii nabigu calayhi salaatu wasalaam biyo la-aanta looga soo ashkatooday deetana maxaad haysaan uu yidhi intii yarayda ay hayeen saxaabadu ay u keeneen deetana uu markaa farihiisa dhexgeliyey ee ilaahay uu barakeeyey dadkii o ay ku weysaysteen baa riwaayaadka qaar riwaayat can qataada ayaa waxaa ku sugan qataada iyo saabit buu ka warinaya saabit albunani in uu nabigu alayhi salatu sla markii faraa dhex gelay uu yihi tawada-uu bismi illaah wax xadiioo bisinka ku ansaxay kaasun baabaynu garanayna xataa afcaasha ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam walow shaarixan halkan anigu aan hayo najmu haaqibku uu leeyahay lilamri biha walilitibaaci fi اlakhbaar الصaxiixa oo mislka waxaa loo daliishanaya buu leeyahay amarka nebigu uu faray iyo itibaac itibaac macnahedu waxa wey yani ficilkii nebigaa laga hayaa akhbaarta saxiixa asla ku soo aroortay laakiin akhbaar saxiixo ficilkii nebigaa ma hayno akhbaar saxiixoo amarana kaa mooyaan aan sheegnay oo isaga laftiisuna dee riwaayaadka xadiidku saxiixaynkaabu ku jiraa saxiixaynka markuu jiraa tawadau bismi illaahi kuma jirto laakiin riwaayadaa macmar cabdurasaaq iyo keyrkii ay warinayaan ayaa ay ku sugnayd tawada'uu bismi illaahi culimmaduna cid markaa diidanoo de bisinka lama odhanay maynaan arag bismi illaahi araxmaani in markaa la yidhaahdo weeyaan sida mustaxabka ihi sida dee qur-aankaba ku soo aroortay sunadii nabiguna calayhi salaatu wasalaam ay ahayd marka uu kitaab qorayay wixii lamidka ah in bismi illaahi araxmaani araxiim lagu bilo haddii bismi illaahi la yidhaahdana dhib ma laho iyaduna asalkii sunnuhu wuu ku xasilaya wayagsilu kafayhi alaaa waxa uu maydhayaa labadiisa kaf ama labadiisa sacab labadiisa curcur saddex goor iyaduna waa sunna oo ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka sugan tahay kama fii xadiidi cumaana wa gayri faasla kafay alaaa maraat markii biyaha loo keenay labadiisii kaf saddex goor buu maydhay waana ki yihi hada wuduu'u rasuuli illaahi sala allahu alayhi waala ali wasalam ama raaytu rasul tawadaa naxwa wuduu'i hada fain kaana qad qaama min annowm hadduu qofku yahay mid hurdo ka kacay kuriha waxaa la karaahiyeysanaya oo la necab yahay an yakmisa kafay inuu quusiyo ama uu geliyo labadiisa gacmood fil inaai weelka biyuhu ku jiro qabla an yagsilahumaa inta aanu labada gacmood maydhin alaaan saddex goor sunno labaad buu halkan inoo sheegay inaad labadaada kaf saddex goor maydho intaanadu weysaysan waa sunne laakiin sideed u maydhaysa haddaad weer afballaaran haysato dee waad gelinaysaa gacanta waad ka soo darsanaysa markaasaad maydhaysa ood haddana gelinaysa ood kasoo darsanaysa maydhaysa ood haddana gelinaysa kasoo maydhaysa laakiin maxaa laga soo reebaya haddaad hurdo ka soo kacdo haddaad hurdo ka soo kacday gelin maysid gacanta biyaha waxaa karaahiye in aad gacanta geliso biyihii adigoo hurdo ka soo kacay ilaa aad horta saddex goor gacmaha maydho lilxadiidi الصaxiix fi صaxiixayn min xadiidi abi hurayra radi allahu taعala canhu ida اstayqada axadukum min manaamihi falaa yagmis yadahu fi اlinaaءi xataa yagsilaha ثalaaثa hadduu midkiin min nawmihi hadduu midkiin hurdadiisa ka soo kaco yaanu labadiisa gacmood ama gacantiisaba aanu biyaha gelinin ilaa uu saddex goor mayro faina axadakum laa yadri ayna baatat yadhu midkiin ma garanayo halkii gacantiisu ku bariday marka xadiisku de fawaaid fara badan baa laga soo qaato horna wuu inoo soo maray inagoo u daliishanayna biyaha yari inay nijaasoobayaan haddii ay najaaso ku dhacdo halkanna waxaa loo daliishanayaa arintii dee xadiidku u socdayba oo ah markaad hurdo ka soo kacdo inaana daf siinin biyaha gacmaha ee aad ka shubto kadibna aad markaa maydho masale kalea oo saddexaadna waynu u daliishan doonaa insha allahu taala marka halkan waa karaahiya baa leeyahay oo nahyigaas waa karaaha karaahadana waxaa looga qaatay dee tacliilka uu nabigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam fa ina axadakum laa yadri ayna baatat yadu midkiin ma garanayo halkay gacantiisu ku bariday macnaheedu waa maxay inagii maaratay xalayna su-aasha laga keenay yacni waxaa laga shakisan yahay weeyi inuu nijaasooday gacantan oo ilaa kale de maxaa farqiga udhexeeya haddaan laga shakisan in nijaasooday maxaa farqiga udhexeeya kii wayse kii kii soo jeeday iyo kii hurday farqiga udhexeeya waxa weeyaan kan gacantiisii waxaan u garanay inuu istataabtay oo meelo markaa waxa weya nijaasa la ahaan karta ila dadku waayadii hore inta badan qaar badani dee waa istijmaar bay samayn jireen oo qofku dee dhagax saxarada iyo iskaga masaxay de ku filan tahay de laga yaabaa markaa in gacantiisii ay markaa meeshii taabato isagoo hurda wixii markaa baqaayagiina ku haray haddii markaa dee iyo waxna ay yimaadaan way ku nijaasoobaysaa gacanta gaant gacan markaa nijaasowda bay noqonaysa hadhowna waxaa laga yaabaa qofku inaanay waxba uga muuqanin uu biyihii markaa geliyo haddaba faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu midkiin ma garanayo macnaheedu waa maxay gacantiisii inay nijaaso leedahay buu ka shakisan yahay dee qof shakisan oo ka shakisan waxay nijaas tahay biyaha inuu geliyo xaaraan laga dhigi maayo ila waa laga shakisan yahay walaslu ahaaratuha asalkuna waa inay daahir tahay markaa shakigaasi waajibnimo keeni ku tacliiliyey baa laga qaatay inaanay arintani arin taxriima oo nahyigan litaxriimi inaanu ahayn ee uu yahay lilkaraaha maxaa yeelay shaki uu weeye waxaa meesha yaallaa shakiguna ma keenayo in la xarimo in biyihii gacanta la geliyo saddex goor waa in la maydho sida markaa riwaayada muslim ku cad alaaa saddex goor ayuu qofku uu maydhaya intuu ka shubo weelkii ayuu markaa labadiisii gacmoodba uu maydhaya waxay culammadu halkan yidhaahdeen waxaa la ilxaaqinayaa qof kasta oo ka shakisan gacantiisu inay nijaasowday qof kasta oo ka shakisan inay gacantiisu nijaasowday waxaa la haleeshiinayaa kii hurdada ka soo kacayo isagana karaahiye ayay u noqonaysaa inuu weelkii gacanta geliyo haddii aanu markaa saddex goor maydhin biyahaas la karaayeysanayo gacmaha la geliyo waa markay ma qaliila yihiin bay leeyihin culamadu waa biyo yar markay yihiin de sida caadadu ay tahay oo weelka aad ka weysaysanaysa inta badan dee waa biyo aan eh, foosto gaadhaynin marka taasay noqonaysaa haddii laakiin biyuhu ay qullatayn fa agar yihiin waxba karaahiyadaasi sida badii oo kale haddaad badii ka weysaysanayso laguma odhanayo falaa yaqmis yadahu fil inaai oo de filma loogala jeedo biyaha ayaanu gelinin la odhan maayo waa biyo badan mushkilad ma yeelanayso uma yatamadmadu wayastanshiqu intaa kadib ayuu qofku luqluqanayaa waanu sandaarsanayaa labaduba waa laba sunne oo waajib ma aha sida sheekhu halkaa dambe keeni doono sunanimadoodana waxaa loo daliishaday axaadiista nabiga alayhi salaatu wasalaam ee ficliga ee tusinaysa in rasuulku uu luqluqan jiray sidoo kale uu sandaarsan jiray marka uu weysaysanayo amarna waaba ku soo arooray labadaba walow istishaaqa uu u badan yahay sandaarsiga uu u badan yahay amarku laakiin madmadada lafteeda amarku wuu ku soo arooray kamaa fii xadiid laqiid ibni sabira radia allahu tacaala canhu amarkaasina ma aha lilwujuub maxaa yeelay waxyaalaha acdaada ay waajibka tahay in la maydho waa inta qur-aanka lagu sheegay يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كما جرت مركا afki in la maydho ama sanka gudihiisi in la maydho kuma jirta aayadda marka kareebidda aayadda laga reebay ayaa waxay tahay qariino tusinaysa in aanay madmadadan iyo istinshaaqani waajib ahayn alaaan saddex goor buu luqluqanaya oo uu sandaarsanaya kama saxat bidalika aaxaadiid can اnabiyi sal allahu alay ali slm axaadiitu way ku sugan tahay saxiixaynka iyo keyrkoodba way ku jirta qaabku hadaba sandaarsigii iyo luqluqashadii u samaynaya wuxuu i yajmacu baynahuma wuu isu geynayaa sandaarsiga iyo luqluqashada wuu isku daraya fii axadi alqowleyn labada qowl mid ahaan markaynu ku soconno wuu isu geynayaa buu yajmacu baynahuma fi axadi اlqowleyni bikarfati hal markaa karfo ayuu isugu geynaya wa qiila bialaai karafaat mayanee saddexna waa layi wa yafsilu baynahumaa fi laakhar qowlka kale markaynu ku soconnona wuu kala saarayaa bikarfatayni waxaanu ku kala saarayaa laba darsasho wa qiila waxaa kaloo la sida halkaa markaa shaxda idinka muuqata qaabka loo sandaarsanayo ama loo luqluqanayo waxaa la ysugu khilaafay oo shaafici laftiisu uu markaa isugu khilaafay laba qaab laba qowl waa la jamcinayaa waa la geynayaa sandaarsiga iyo luqluqashada iyo maya waa la kala saaray fasli iyo jamci kaa markaa akhtarkii de wuxuu sheegayaa kii muctamadka ah oo in laysu geynayo baa rajaxan in la kala fasinayaana waa daciif labadaba axaadiis baa markaa loo deliishaday jamcinta waxaa loo deliishaday xadiidka cali bn abi aalib radi allahu tacaala iyo xadiidka cabdillahi bni zayd fi saxiixayn xadiid ali bn abi aalib fi sunan xadiidka cali bn abi aalib asxaabu sunankaa wariyey yumadmidu wayanuru min alkaf aladi ya'kudu minhu lmaa wuxuu ka sandaarsanayaa oo uu ka luqluqanayaa darsiintii uu soo qaata uu biyaha ka qaadinay xadiidka cali xadidka cabdillahi bn zaydna isaguna waa la mid eh yatamadmadu wayastanshiqu min kafin waaxida yafcalu dalika alaaa waxay markaa iyagu daliil u yihiin jamcinta in laysu geynayo sandaarsiga iyo luqluqashada in la kala goynayo iyada waxaa loo daliishaday xadiidka طalxat bn musarif can abihi can jaddi fii sunani abi daawuud biisnaadin ضaciif awowgii oo ale raaytu nabi sl yafsilu bayna almadmadati wاlistinshaaq waxaan arkay buu leeyahay nebigoo kala soocay kala saaray sandaarsiga iyo luqluqashada laakiin fasliga xadiidkiisaasi waa daciif axaadiista asaxday jamcintay sheegaysa hadaba haddaynu waa la fasinayaa nidhaahno iyo haddaynu ahno waa la jamcinayaa labada mid walba hadana waa la isku sii khilaafay haddii la kala fasliyo sidee loo kala fasinaya haddii laysu geeyo se sidee laysugu geynaya fasliga aynu ku horeyno haddii la kala fasinayo laba weji ku sugan weji waxa uu leeyahay bikarfatayn laba darsiiyood maa laba jeer baa soo darsanaya biyaha oo waa hal mar buu biyihii soo darsanayaa kadib buu ku luqluqanayaa qayb ka mida iska tufaya haddana qayb tii unbuu weli haysta intii unbuu haysta intii usoo hadhay bu haddana ka luqluqanaya uu tufaya haddana intii soo hadhay ayuu mar saddexaadka ku luqluqanaya markuu iska tuf ayuu mar kale soo darsanay deetana saddex jeer ayuu haddana darsiintaana oo ku sandaarsanay marka muxuu sameeyey qofkaasi fasli taam ah dhammaystiran oo fasli waxaa ku kaga jira kala soocid dhammaystiran xaggay ku kala soocan yihin laba qaabba way u kala soocan yihin xagga darsiinta way ku kala soocan yihin oo luqluqashadiina de darsasho gaara ayay ahay oo aan sandaarsigu la wadaagin sandaarsigiina darsasho gaarahoo aan luqluqashadu la wadaagin ayay ahayd sidoo kale waxay u kala baxsan yihiin horta baa la dhameeyey markii luqluqashadii la dhameeyey saddexdeedii ay dhammaystiratay ayaa sandaarsigii bilaabmay isagoo ka dambaynay waxaa kaloo markaa qolyahaasi xujaysteenoo xadiidkan dalcat ibnu musarif ay garab ay raaciyeen qiyaaska oo waxay leeyihiin afka iyo sanku waa laba xubnood weysadana haddaynu eegna qaabkay u socoto laba xubnood oo kastoo kala gedisan maxaa loo sameeya dee waa la kala soocaa oo markaad xubinkii hore ka dhammaato eed biyihiisa u gaarka ah ku maydho ayaa xubinkii kale loo soo gudbaa marka qiyaaskii weysada iyo xadiidkaa daciifkaaba ah qowlkaas uu isku rakibanaya laakiin de saynu sheegnay muctamadka ayaa ah kan kalo in la jamcinayo axaadiistuna ay ka sixo badan tahay qiyaaskana waxaa laga hormarinaya axaadiistan asaxday wejiga labaad ee faslintu waa bisitti kharafaat lix dar maarata kol darsiin waa la soo darsanayaa waa lagu luqluqanaya gebigeeda haddana waa la soo darsanaya waa lagu luqluqanaya haddana waa la soo darsanaya waa lagu luqluqanaya saddex muu soo darsanayaa wuu ku wada sandaarsanaya darsiinta mar labaad muu soo darsanayaa haddana uu ku sandaarsanaya mar saddexaad muu soo darsanaya markaasuu ku sandaarsanaya lix qarfadood bay markaa noqotay saddex luqluqashadiiya iyo saddex sandaarsiga iyaduna saad arkaysaa waa fasli taama oo waxba ma wadaagaan sandaarsigii iyo luqluqashadii haddii faslinta la qaatay bay culamadu yidhahdeen karfataynkaa rajaxan haddii faslinta la qaato kharfateynka labada darsiiyo ayaa rajaxan oo lixda ka rajaxan waa haddii la qaato laakiin faslintu waaba daciif haddii jamcinta la qaato oo sida muctamadku yahay la kulminayo sandaarsigii iyo luqluqashadii iyadana qaabka loo jamcinayo waxaa ku sugan laba weji laba qaab bikarfa in hal markaa darsiiyo kol darsiin lagu markaa jamciyo sidee markaa haddaba hal mar baa la soo darsanayaa halkaa ayaa saddex luqluqasho iyo saddex sandaarsiba lagu samaynaya sidee loogu samaynaya ada kuma inaan muujin waayo kitaabku sheegi maayo lakin de waa khasab inaynu sheegno de qaabkii loo sameeyey si loo fahm laba weji iyadana ay isugu sii qabteen taa lafteeda ayay laba weji isugu sii qabteen wejiga maawardi iyo rag lamid aanay wax kalaba ay kaasoo keliya sheegeen waxa weeye markaad soo darsato marka kale way anfiyeenbe kolkaad soo darsato qayb kamida horta ku luqluqo hal mar deetana hadana ka sandaarso haddana ka luqluqo deetana ka sandaarso haddana ka luqluqo oo ka sandaarso imaam alxarameyna dariiqada noocaasa ah, alkhald ayuu markaa ku maca jamcintiioo khaldina ay markaa la socoto waa sandaarsigii iyo iyo luqluqashadii weed isu geyso maxaad isugu geysay dee darsiintii hal mar baa soo wada dartay luqluqashadana si gaara ah waxba biyo umaad soo qaadin sadaarsigana si gaara uguma soo qaadina waad usoo wada qaaday xaggaa way wadaagaan jamcin labaad baa kusii jirto oo waad isdhexgelisay oo adigoon luqluqashadii ka dhammaan baad sandaarsigiina ku garab wada laakiin maxaad horreysiinaysaa luqluqashadaa horeynaysa hal mar markaad luqluqato haddana halbaad sandaarsanaysa halbaad ka luqluqanaysa haddana halbaad ka sandaarsanaysa taasi waa waa weji kaleoo ay markaa arfada kasii farcamaya wejiga labaad waxa weeyi oo iyadana ay qaar badani mareen imaamulxarameyn aad weyso inuu isagu rajaxanayo shaarixan hadda ii yaalaana uu kuba gaabsaday oo kale aanu sheeginba waxa weeye saddex goor horta luqluqanaysa markaad biyihi hal mar soo darsato saddex goor baad ka luqluqanaysa kolkaasaad haddana saddex goor ka sandaarsanaysa markaa jamcintu maxay ka jirtaa imika biyuhun bay ka jirtaa oo hal marun baa de usoo aggii darsashadii ayuunbay wadaagaana wax kale ma wadaagaan bay noqonaysaa madmadadii iyo istinshaaqi qoladaana biqarfatin waaxida waxay deliishanayaan xadiidkaa cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu yumadmidu wayanuru min alkafi aladii yaahudu minhu lmaa wuxuu ka luqluqanayaa o ka sandaaranayaa kafkaa uu biyaha ka qaatay biyaha uu ka qaadanayo xadiidka markaa daahirkiisu wuxuu waadix ku yahay in kaf keliya arrintani ay tahay isagoo sheegay uma tabamala wastanara alaaa markaasuu saddex goor buu samaynayay buu yihi markaasuu haddana yulamidu wayanuru min alkafi aladii yaakudu minhu lmaa marka inay karfo keliya tahay ayaa halkaa laga qaatay waxaa kaloo karfada eh, keliya loo daliishaday riwaayo eh, xadiidka camr bni yaxya can abihi can cabdillahi bni zayd xadidka cabdillahi bni zayd laftiisa riwaayo markaa ku jirta eh, saxiixeynka saxiixeynka saxiixeynka ma waliba saxiix bukhaariga riwaayad si gaara ugu sii jirta xadiidku saxiixeyn ku jira laakiin riwaayadan bukhaariga keliya ku jirta wuxuu leeyahay madmada wastanhara ثalaaثa maraati min garfati waaxida madmada wastanhara ثalaaثa maraati min garfati waaxida darsiin keliya kol darsiin buu kaa luqluqday uu ka sandaarsaday saddex goor markaa labada weji dee halkaasuu ka soo baxayaan ee maaratay karfada isku waafaqsan laakiin qaafkii ay noqonaysay isku sii haysta oo de markaa labadaba xadiid dee daliil buu noqonaya wejiga labaad ee jamcintu waana ka muctamadka ah waa halaa kharafaat waa saddex kol ayaa lasoo darsanayaa biyaha saddex jeerba biyaa lasoo daray marka koowaad soo darsanaysaa maxaad samaynaysaa qayb baad ku luqluqanaysaa qaybna waad ku sandaarsanaysaa mar labaadkan haddana soo daraysaa qayb baad ku luqluqanaysaa qaybna waad ku sandaarsanaysaa mar saddexaadka ayaad soo darsanaysaa qaybna waad ku luqluqanaysaa qaybna waad ku sandaarsanaysaa waana sida madhabku yahay ee muctamadkaa imaam nawowi raximah allahu tacaala sida uu rajaxay saas wey xadiidka cabdillaahi bni zayd radi allahu tacaala canhu iyo saxiixaynka ayaana sidaa daahir ku ah riwaayada saxiixaynku ay isku waafaqeen daahirkeedu waa sida waa eh, riwaayada camr bn yaya eh, camr bn yaxya almaazini can abiih can cabdillahi bni zayd radia allahu tacaala canhu uma adkla yadahu famadmada wastanshaqa min kafin waaxida yafcalu dalika alaaa ama fafacala dalika alaaa wuxuu nabigu biyihiibuu gacanta geliyey markaasuu sandaa luqluqday uu sandaarsaday saddex goo luqluqday uu sandaarsaday buu yidhi kaf qura ayuu ka luqluqday uu ka sandaarsaday sidaasuu sameeyey saddex goor markaa markuu yidhi yatamadmadu ama yumadmidu wayastanshiqu min kafin waaxida wuxuu ka luqluqanayay uu ka sandaarsanayay darsiin keliya darsiin keliya wuxuu leeyahay yacni luqluqashadii iyo sandaarsigii ayaa isku xabada fafacala dalika alaaa saxiixaynka saasa ugu taaba buluuqana dalika alaaa saddex goor buu sidaa sameeyey saddex goor ayuu sidaa sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa riwaayadaasi ay leedahay riwaayadii hore oo aan filayo khaalid bin cabdillahi alwasiti riwaayadiisa inay ahayd ee bukhaariga ku jirtay ee ahayd madmada wastanshaqa ama wastanhara alaaa maraati min karfati waaxida waxay leeyihiin xarafkan jaar iyo majhuurka min karfati waaxida ayaa xagga hore lagu tacalujinaya alaaa maraatka waa laga horreysiinaya xagga tacaluqa oo madmada wastanara min arfatin waaxida madmadada iyo istinaarka ama luqluqashadaiyo sandaarsiga ayaa koldarsiin ka xasilayay markiiba deetana saddex gooro saas ayuu markaa sameeyey sida riwaayada kale ay caddaynayso wuxuu yihi marka sheekhu raximah llahu tacaala yajmacu baynahuma fi axadi اlqowleyni bikarfatin wa qiila bialaai arafaati alaa arafaatkaasa markaa muctamidkii wayafsilu baynahumaa fi laakhar qowlka kale wuxuu le u kala saarayaa bikarfatayni laba koldarsiin buu markaa ku kala saarayaa wa qiila bisitti karafaat maana lix jeer nubiyaa usoo darsanayaan waa le wayubaaligu fiihima wuu ku xeel dheeraanaya sandaarsiga iyo luqluqashada ilaa an yakuuna saa'iman marka luqluqashadii waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen ku xeel dheeraanteedu inaad ilaa xaggii sare iyo markaa waxa weeyaan dee halkii xalqiga u dhowey aada markaa gaadhsiiso biyaha sandaarsigiina inaad xoog markaa biyihii ugu jiido sanka ayay noqonaysaa waa sunne nabigu alayhi salaatu wasalam xadiidkii laqiit bni sabira waa baalag filistinshaaqi baa ku jirta ku xeel dheerow sandaarsiga madmadadiina waa la mid uun bay yidhaahda ilaa an yakuuna saaiman qofku sooman yahay ay fayukrahu lahu isaga waa loo karaahiyeystaa inuu ku xeel dheeraado waxaa laga baqanayaa inay biyihii ku siibtaan dee hadday ku siibtaanna soonkiibaa kaga jabay uma yagsilu wajhahu alaaan wejigiisa ayuu saddex goor maydhayaa inuu wejiga maydhaa waa waajib aayaddana waa inoogu jirtaa saddex goor inuu maydhaana waa sunne wa huwa wejigu maa bayna manaabiti shacri الra'si wa muntaha اlaxyayni wاdaqani tuulan maa bayna manaabiti shacri الra's waa waxa u dhaxeeya halka ay ka baxaan ama ay ka bilaabmaan timaha madaxu wa muntaha laxyayn iyo halka ay labada lafgeray labadan lafoodee markaa garhku uu ka baxo halka ay ku dhammaadaan wadaqani wa muntaha daqan aqankuna waa halkan ay ku kulmaan labadu halka ay labada lafood isugu yimaadaan labadan daan halkay isugu yimaadaan ayaa daqan la yidhaahdaa marka daqankaas hoostiisu halka uu ku dhammaadaa iyo timuhu halkay ka bilaabmaan inta u dhaxaysa weeye wejigu duulan xagga dherarka timaha madaxu halkay ka bilaabmaan sida caadiga iyo halkaa markaa labadan lafood ama labada daan ay isugu yimaadaan ee ugu hoosaysa intaa udhaxaysoo dhan weeyi dhereer ahaan wa min aluduni ila aluduni cardaa ballac ahaanna waa dhegta ilaa iyo dhegta kale inta udhaxaysa ayaa wejigii markaa dee dhegtii la sheegay dhegta la sheegaya waa watadka ama qaybta yare markaa goorida u baxsanee dhegta watad bay markaa carabtu watadul udun bay yidhahdaan watad sideeda waa qodinka markaa dee maadaama ay halkaa sidii qodinka kala tahay ama ay eh, wax yaro soo kuusan ay tahay watad bay markaa yidhaahdeen soomaaliga lakin waxaan filaya malaha magac gaara inaanay lahayn markaa dhegta halkeedaa yaree soo taagan ilaa halkeeda kale intaa udhaxaysa ayuu wejigii noqonaya markaa dee halkaasaad hoos uga soo degaysaa intaasoo dhami markaa wejigii udaankan oo dhami wejigii buu soo gelaya korna waad uga kacaysaayo halkaas keliya uun timahaas ayuunbaa wejiga soo gelay timaha dhegta ka sareeya ee ilaa xaggan usoo dhaafay ee inta badan dadku ay leeyiin maaha kuwan markuu qofku garku ku soo dhigayo u bilaabma cidaar baa la yidhaahdaa kuwan iyagu halkay ka baxeen waxa weeya waa wejiga laakiin timahan qofku uu ku soo dhalanayo dhegta dhinacan ka soo maray mawdicu tahdiif bay yidhaahdaa kuwaasi madaxay kamid yihiin oo iyagu wejigii ma aha laakiin intaa kale oo dhan ayaa markaa wejigii noqonaysa wain kaana calayhi shacarun khafiifun lazimahu gaslu maa taxtahu haddii buu yidhi ay timo khafiifi ay wejigii ku yaallaan timo khafiifi hadday wejigii ku yaallaan lazimahu waxa ku waajib ah gaslu maa taxtahu inuu maydho waxa ku hoos kaiif baa idin qoran kaiif waa nuskade weyaan ya tuunisigiiba iska tuuristaas ma kaiif ma qoraya wain kaana calayhi shacru kaiifu lazimah lam yalzamu ah. Ah, marka de in yar baa idinka maan intan yar aniga waa igu taala lakin idinka waa idinka maanta mushkilad ma lehe ah, isdabamaryeemiya ah, dhib ma laha marka tan soo hores taasu soo horeysiis wain kaana calayhi shacarun khafiifun haddii timo khafiifii wejigii ay ku yaallaan lazimahu qofka waxa ku waajibaya gaslu maa taxtahu inuu maydho wixii timaha khafiifka ka hooseeyey tiba khafiifi hadday ku yaalaan khafiif waxaa loola jeedaa waxaa ka dhex muuqda diirki ayaa ka dhex muuqda marka waxay noqonayaan timo khafiifa marka iyagana waa la maydhi waxa ka hooseeyana waa la maydhiyo waajib bay noqon timahaasi ama gar ha noqdo ama shaaruba ha noqdaan ama sunayaashii ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan timo kasta oo wejigii ku yaala marka laga reebo taxdiifkii aynu sheegay Eh, markan qofka kusoo kusoo dhalanayayba dee eh, maaragtay iyagu madaxay ka mid yihiin intaa marka laga reebo timihii kale wejiga ku yaalay oo dhan waxoodii khafiifehe diirka uu ka dhex muuqanayo waa in ilaa gudaha lasoo maydho oo biyihii gudaha la gaadhsiiyo wain kaana calayhi shacarun kafiifa hatii haddii uu markaa timo kafiif ah oo cufan wejigii ay ku yaalaan lam yalzamhu qofka ku waajibi mayso غسل maa تحته inuu maydho wixii ku hoos yaalay wayustaxabu waxaa مستحب noqonaya an yukhallila الshucuura inuu timihii biyaha gudaha u geliyo ila اlxaajiba sunayaasha mooyaane iyo wshaariba shaarubaha wاlcanfaqata iyo canfaqadoo ah shaarubahana hoose walcidaara iyo timaha cidaarkii dhegta ku aad ku beegan hareed bay tiraa soomaalidu marka horeyse qofka garku ku soo dhigay fa inahu kuwan iyaga yajibu gaslu maa taxtahaa waxa waajiba wixii ka hoseeyey in la maydho wain kaufa shacaru calayha haba cufnaado timaha ku yaallaan timihii markaa timihii wejiga ku yaalla labaa loo kala qaaday kafiif iyo khafiif timo cufan iyo timo khafiif ah timihii khafiifka ahaa lama kala qaad qaadqaadayo kol hadday khafiif yihiin khafiifna maxaa loola jeedaa waa wixii ay wa ka mu haragii ka muuqana diirkii ka dhex muuqanaya qofka fadhiga ku sheekaynayo uu maarata diirkii uga dhex muuqanayo maqaarkaaga hadday timo markaa khafiif yihiin waa in iyagana la maydho waxa ka hooseeyana la maydho oo haraggaa maqaarkaa ka hooseeya waa in biyihii la gaadhsiiyo waa waajib marba hadday khafiif yihiin laba kala qaadqaadaya iyaga hadday kafiif yihiin oy cufan yihiin timuhu waxaynu u kala qaadaynaa gadh iyo waxaan gar ahay allixya wa minha alcaaridaan garhki garhka sidiisa af carabiga lixya waa intan labada daan maaragtay hoose ku taalo intan markaa maaragtay laftan labadan lafood intan ku dul taallaa waxaa la yidhaahdaa lixya kan kuwa dhegta ka hooseeya ee daanka ku yaala muxuu dhabanka ku yaala iyaga waxaa la yidhahdaa caaridaan caarid baa la yidhahda caarid waa kuwa markaa dhegta ka hooseeya ee daagka ku ya ku yaala dhabanka kan xalkan hoose laftan daqanka ku dul yaallana waxaa la yidhaahdaa lixya mararkii qaarkood markaa lixya la yska wada yidhahda iyadoo wixii oo dhanba la sheegay da soomaaliyana gar marka la yidhaahdo intaasoo dhanba gar bay wada noqonaysa haddaba intaa aynu garhka u naqaano iyo wax aan gar ahayn baa loo kala qaadayaa timihii cufnaa kuwii haddaba wixii aan garhka ahayn oo caaridaynkiina ay ku jiraan garhkiiyo caaridaynka wixii aan ahayn waxa waajiba in timahaasi haba cufnaadaane ilaa gudaha la soo maro oo sunayaashada hadday xataa cufan yihiin oo sunayaal waaweyn aad leedahay oo timo badan waxaa lagaa doonayaa markaad weysaysanayso inaad biyaha gudaha u gelisato timahaasi haddii laakiin garhkaagu uu cufan yahay isaga waa laga soo reebayaayo isaga inaad gudaha u gelisaa waajibi maayo oo gudihiisa inaad soo maydhaa ma waajibayo timaha kale in la maydho waxaa loo waajibiye dee wejigii bay kamid yihi wejigan inanu maydhaan laynagu waajibiy maqaarka ka hooseeyaana dee wejigiibuu kamid yahay faqsiluu wujuuhakum baa markaa qabanaysa wejiga maydha waayo garkiina garhka isaga maqaarkan ka hooseeya miyaanu wejigii ka mid ahayn maya waa ka laakiin isaga waxaa loo soo reebay lilcusri awalan horta cusriga iyo mashaqada ku jirta oo maqaarkii kahos inta badan garhku wuu cufnaadaa dad fara badan buu garhkooda cufan marka inu maqaarkii soo maydho biyaha gaadhsiiya gudaha biyaha wada gaadhsiiya de qofku inuu maydhanayo uu biyo badan isku shubaya mooyaane weysadii way adag hada awalan walilafar xadiid baana isaguna jiro dee nebigu alayhi salaatu wasalaam bukhaarigu siduu u baabaystayba inaan markaa garhka gudihiisa in la maydha aanay waajib ahayn markuu baabaystay wuxuu keenay in nebigu uu hal mar biyo uu soo qaatay wejigiisii ku maydhay oo mar uu nabigu weysaysanayay hal hal mar uu weysaystay deetna wejigii biyo uu hal mar soo darsaday ayuu ku maydhay maxaynu markaa ogsoonahay bay leeyihiin culammadu dee hal mar biyo lasoo darsaday ma suuragal ah iyadoo wejigii lagu maydho in gudihii garhkana nabiguna gar weyn buu lahaa calayhi salaatu wasalaam in gudihii garka biyahaasi aanay gelayn weynu ogna oo aanay soo maydhaynin wixii garhkaa ka hooseeyey marka xadiidkaana isagana waa loo xujaystay in garhkii gudihiisa in la soo maydhaa aanay waajib noqonayni waay waa xaggii gudaha cibaarada musanifka ila alxaajiba wاshaariba wاlcanfaqata wاlcidaad ilaadaas istinaagaas sheekhan shaarixa sharbini iyo ibnu rifca fi lkifaaya halkaa horaha loo celiyey wain kaana calayhi shacaru kahiifu lam yalzamhu gaslu maa taxtahu ila alxaajiba marka haddii saa la ihahdo cibaaradu de way toosnaanaysaayo haddii timo kahiifii wejigiisa ay ku yaallaan inuu mayro lagu waajibin maayo haddaanay kuwa ahay sunayaashii iyo shaarubihii iyo canfaqadii iyo cidaarka iyo kuwa lamidka marka de kuwa lamidka waxaan ula jeednaa ahdaaftii xirribihii muu sheegin musanifku qaarkoodna way kusoo arooriyeen o ku qabsadeen oo de iyaguna waxay ka mid yihiin timihii wejiga alahdaab ahdaabtu waa kuwan xirribaha ku yaal baadadka xawaajibtuna waa sunayaasha canfaqaduna waa tan debinta hoose ka hooseysa oo daydu garhkiina maaha shaarubihiina maaha shaarubuhuna waa kuwan debinta sare ku dulyaan marka halkaa lagu qabta bay leeyihiin deetna fainahu yajibu qaslu maa taxtaha halkaasaa markaa la qabadsiinaya wadaadkii isagu eh, ibnulfirkaax tacliiqada lahaa kolley isa kitabkiisa waa isagu sidan daahirku uu yahay wayustaxabu an yukhallila shucuura ila alxaajiba isagoo halkanunbuu toos ugu xidhaya dabcan aniga halkan waxay qoran yustaxabu takhliilu shucuuri laakiin waan ka beerhayaayo an yukhalila shucuur sida nusakda makhduudka iyo matbuuca badankoodaba ku qoran idinka waaa idinka maan shucuurta idinka maqan nukadka naam wayustaxabu an yukhalila shucuura in markaa timaha uu biyaha gudaha u geliyo ya an yukhalila shucuur baa idin qoran soo ma taasay u badan yahin nusuka shucuur baa idinka dhiman idinka dhukadka wayustaxabu an yukhalila shucuura inuu timaha bidyaha gudaha u geliye ayaa la istixbaabaa ila xaajibada markaa halkan ku xidhaya deetna wuxuu leeyahay waxa laysku qabtay istinaani ma munqaic muu noqonayaa mise mutasi oo de haddii la yidhaahdo munqaic buu waxa ay ka imanaysaa timaha oo dhan inuu maaragtay biyaha gudaha u geliyaa waa mustaxab marka laga yimaado xaajibka iyo shaaribka mustaxab mahabaa meesha ka soo baxaysa marka waa in laga dhiga bay leeyihiin munqaico bimacna laakin laakin alxaajibu wاshaaribu wاlcanfaqatu wاlcidaar fainaha fainahu yajibu gaslu maa taxtaha fainahu markaa shacni ama qofkiiba waad u celin karta Eh, saas markaa waa munqaic bay noqonaysaa mayana waa mutasilna way yidhaahdeeno waa mustaxab timaha in markaa biyaha gudaha loo geliyo kuwan mooyaane oo iyaga de mustaxab maahe waa waajib maraqolaas mutasil ba markaa de cibaarada musanifka waxaa u daahira inuu de halkan dambe u ay ku xidhan tahay laakiin si ishkaalkaa looga yarbaxo ayay qolyahaas ibn rifca iyo hore ku xidheen wa fii ma nazla min alixyai can اdaqani qowlaan ayuu yihi markaynu garanay tibihii gudahooda in la soo maydho xukunkeedu wuxuu yahay oo innaga nidhi wixii aan garhka ahayn guda iyo dibadba waa la maydhaya haddaba garhkiina waxaynu nidhi gudihiisa in la maydho hadduu kafiif yahay cufan yahay waajib maaha haddaba dibaddii iyada ka waran qowlaan baa ku wa fii maa nazala min alixi tima garhkii timaha wixii degay ee hoos uga degay can idaqani laftan garhka wixii hoos ka maray ee ka hoos hoos uga baxay laba qowl baa ku sugan ma waajibbaa in dushooda la maydho marka waa dushibaa laga hadlaya dushi in la maydhaa ma waajibbaa mise waajib ma aha axaduhumaa labada qowl midkood yajibu ifaadatu lmaai lagu daadiyo oo markaa lagu sii daayo oo lagu shubo daahirkiis biyaha in lagu sii daayo dushiisa saragarhkii oo markaa dee biyihii ay intan sara maydhaan wahaanihi qowlka kalena laa yajibu ma waajibaya buu leeyay qolada waajibinaysaa waxay leeyihiin dee wejigiibuu ka mid noqday garhkani garhkan hoosuu soo degay wejigiibuu ka kamid noqday wejiga sidiisaba af carabi ahaan muwaajaha laga keenay a qaabilaad wa wii aad qofka kusoo qaabilaysa yani waajahahu ay qaabilahu markaa de garhkiina qofkii waad ku qaabilaysaa isaga laftiisa markaa wejigiibuu ka mid yahay bay leeyihiin axaadiista nabigana alayhi salaatu wasalam waxay tusinaysaa inuu maydhayey garhka dushiisana biyahaas uu ku maydhay qoladan kale ee waajib ma aha lhin wejigii ka mid maaha waa timo ka baxay meesha kana degay oo xadkii dhaafay markaa ka mid ma aha bay leeyihiin wejigii uma yagsilu yadayhi alaaan gacmihiisu saddex goor maydhayaa in gacmaha la maydhayo aayadday noogu sugan tahay saddex goor la maydhaya xadiidta nabiga alayh isalaatu wasalaam waana sunno wayajibu waxaa waajibaya idkhaalu lmirfaqayni fi lgasli in labada xusul la geliyo maydhig labada xusul in la maydho iyaduna waa waajibo aydiyakum ila lmaraafiqi ilaadu halkan waa bimacnaa macabay culamadu yidhaahda ay maca almaraafiqi sida qowlkii ilaahay lahaa walaa takuluu amwaalahum ilaa amwaalikum ay maca amwaalikum marka waa bimacnaa maca waxaana taa u daliila bay leeyihiin axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam lama soo sheegin weyse u weysaystay oo aanu xusuladana mayrin markaa waajib bay noqonaysa sidoo kale waxaa eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam kaba sugan inuu maydho ilaa uu cadudka ama jinta ama cududa uu galay maarata meyrigii uu gaadhsiiyey fain kaana aqطaca hadduu qofku yahay mid gacan go-an min fawqi اlmirfaq mirfaq iyo marfiq labaduba waa la odhan karaa miimkiiyo fada midna waad kasrayn midna waad fatxayn markaa kolkaad haddaad miimka kasrayso fada waad fatxinaysa waa isdhaafinaysa had ya jeer haddaad miimka fatxaysana fada waad mirfaq ama marfiq fain kaana aqaca hadduu haddaba gacan go-an yahay min fawqi lmarfiqi ama min fawqi lmirfaqi mirfaqa dushiisa ama xusulka dushiisa hadday gacantiisu ku go-an tahay ustuxiba lahu waxa uun sunno u ah oo mustaxab noqonaysa an yumisa almawdica maaa meeshaa ay gacantu ku go-an tahay ama mawdica alqaci sidaan ay qoran meesha ay gacantu ku go-an tahay inuu mariyo maaan biyo uu biyo taabsiiyo waxay leeyihiin de waa sunna in cududa biyaha la gaarsiiyo haddii waajibkii kaa dhacay sunnihii baa kuu hadhay oo markaa ma noqonayo idaa saqaa taabicu idaa saqaa almatbuucu saqaa taabic qaacidadii ahayd halkan ma imanaysa bay leeyo taabic iyo matbuuci sunnaha waa mustaqil waa sunno mustaqila bay leeyo madax banaan weeyaan in caduda biyaha la gaadhsiiyo marka markii faralkii meesha ka baxay uu soo harayaa sunnihiio halkaasaad maydhaysa maxaa markaa meesha ka soo baxay haddii gacantu ay ka go-an tahay meel soke de intaa hadhagaad maydhaysa haddii xusulkii uu la siibay oo laftii cududdu ay halkan ku soo hadhay ilaan waa laba lafood oo isku dhex jiray marka haddii la siibo oo taa la gooyo deetana laftii cududda madaxeeda uu soo haro madaxa in la maydhaa waajib bay noqonaysa maxaa yeelay madaxani dee xusulkiibuu ka mid yahay xusulka in la maydhaana waajib bay ahay uma yamsaxu ra'sahu dabcan halkan waxay culammadu ka hadlaan oo maaragtay shuraxdii aad ka eegi doontaan haddii qofkii harag uu soo go-o xuduuddiisii kamida oo uu xaggan usoo laalaadsamo uu sidaaba hadduu doono ubogsado ku bogsado qofkii haraggaa inuu maydhaa waajib bay noqonaysa ama cagsiga waxaa dhici karta in aggan intuu harag ka ay gacantii sidaa ku bogsato haraggii markaa halkan ka laalaado oo xusurkii ka laalaadaana way dhici karta inuu fuqayo ilaa halkan uu markaas de halkan kasoo laalaadaana way dhici karaysa oo qayb xusurkii kamid iyo isugu jiro qayb cududii kamida suwar fara oo arrintaasi ay leedahay iyo haddii haraggii soo gayo halkan uu ku samayso waxaasoo dhan iyo qaabka la yeelayo culammadu raximahum llahu way ka hadleen laakiin de inagu intan cibaarada musanifku inta u ka hadlay un ku gaabsanayna wuxuu ihi uma yamsaxu ra'sahu markaa kadib wuxuu masaxayaa madaxiisa fayabda-u wuxuu ku bilaabayaa bimuqadami ra'sihi madaxiisa xagga la soo hormariyey oo xaggiisan hore ah wayadhabu bilyadayni ilaa qafaahu labada gacmood wuxuu la tegayaa ilaa iyo qadaadka uma yarudduhumaa wuu soo celinayaa ila almakaani aladii bada'a minhu ilaa meeshii uu ka bilaabay wayafcalu daalika alaaa madaxa in la masaxo waa rukni oo de ilahay baa qur-aan ku sheegay wamsaxuu biru'uusikum yidhi inta markaa waajibkai waa uun wixii markaa madaxiisiiba masaxay la odhanaya haba yaraatee in yar haddaad masaxdo oo la odhanaya qofkaasi madaxiisii wuu masaxay waajibkii wuu kaaga dhacaya haddee madaxa masaxa baa la yidhi qofkaasina qof madaxiisii masaxay weeyaan in la wada masaxaa waa sunni marka qaabka loo masaxayaana waa qaabkaa sheekuu sheegay sunaha ah in qofku halan ka bilaabo uu sidaa markaa waa ilaa qadaadkii tago haddana uu markaa soo celiyo waxay culimadu yihahdaan qofkan soo celinaya waa qofkii timale daan laakiin timada lahayn dee waxba soo noqoshadii macno ma samaynayso soo noqoshadu waxay macno samaynaysaa inay markii aad tima leedahayoo markaad sidaa tidhaahdo timahan weji dhinacoodii xaggan soo xigabad wada masaxda sidaa markaad tidhahdana qaybtoodii dambe ile way soo rogmayaane ayaad haddana masaxaysa lakiin haddaanay tiba jirin ama timahaaga wax yaroo kugu naban ay yihiin oo aan rogmaynin waxba ma soo celin markaa saa masaxdo haddana mar labaadkii baad masaxaysa haddana mar saddexaadkii unbaad masaxaysaa soo celini ma jirayso wayafcalu daalika alaaan taa iyadaa ah, saddex goor ayuu samaynayaayo iyadana xadiidka cumaan radi allahu tacala canhu fi sunan ayaa masaxa bira'sihi alaaan saddex goor buu nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisii masaxay ayaa ku sugnay sidoo kale xadiidkii mulaqa ahaa dee tawada'a alaaan alaaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu weysaystay saddex saddex inuu weysaystay xadiidkii ahaa saxiixaha isagana waa loo deliishanaya de madaxiina ka mid buu noqonay uma yamsaxu udunayhi markaa kadib wuxuu masaxayaa labadiisii dhagood daahirahumaa wa bainahumaa daahirkooda ama dhabarkooda iyo gudahoodaba bimaain jadiidin biyo cusub buu ku masaxaya guduhu waa inta halkan maaragtay waxa weeyaan ilaa daloolka intan iyo intan dhab waa isla gudihii dhabarkuna waa xaggan markaa dambaysa ee suulka lagu masaxayo marka wuxuu ku masaxayaa gudahan murdisadu ku masaxaya dhabarkana wuxuu ku masaxayaa suulka bimaain jadiidin biyo cusub oo aan ahayn biyihii madax markuu madaxii masaxo biyo cusub ayuu dhagaha u soo qaaday maxaa loogu soo qaaday oo daliila waxaa u daliila xadiidka uu warinayo albayhaqi raximah اllahu tacaala in uu leeyahay cabdillahi bni zayd radi allahu tacaala canhu ra'aytu nabiy sl slm ya'hudu liudunayhi maaan khilaafa alma aladii masaxa bira'si waxaan arkay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo u soo qaadaya u soo qaadaya dhegihiisa biyo aan ahayn kuwii uu ku masaxay madaxiisa bayhaqi baa wariyey waana saxiix buu yihi sanadku laakiin waa laysku haystaa culamada qaarkood baale khalad baa dhacay xadiidku sidaa ma ahayn sida muslim u wariyey waa inuu rasuulku madaxa ku masaxay biyo cusub ee ma aha inuu dhagaha ku masaxay waxaa kaloo de markaa xujo unoqonaysa loo cuskanayaa in ay dhaguhu yihiin xubin gaara oo madaxiina aan ka tirsanayn xubnihii kale aan waa xubno gaara dee xubin kastoo gaarina biyo u gaara lahayd axaadiista nebigana kuma jirto xadiis odhanaya biyihii uu madaxa ku masaxay ayuubbuu nabigu dhagahana ku masaxay kuma jiro laakiin tan xadiis baa sheegay haba la daciifiye oo maarata laisku qabsaday mashaad ba mashaad maahe tan xadiis baa sheegay sidoo kale ibnu cumar radi allahu tacaala canhu bay ka asaxday inuu biyo cusub u soo qaadi jiray dhagaha waana xubin cusub oo qiyaaskiina wuu keensanaya bimaain jadiidin markaa biyo cusub ayuu usoo qaaday oo markaa ku masaxaya halkan markaa cibaarad aniga iga dhacday laakiin nusakda ku sugan baa jirto odhanaysa wayakudu lisimaakayhi maaan jadiida wuxuu u soo qaadayaa labadiisa daloolee dhagaha biyo cusub iyadana kole hadal badan baa ku jira asxaabta laftooduna waa isku khilaafsan yihiin ma biyo cusub baa loo soo qaaday mise looma soo labada good ibnu cumar radi allahu tacaala canhu waxaa ka sugan inuu biyo cusub soo qaadi jiray kadibna uu dhagaha gudaha u gelin jiray laakiin de sida daahirka ka ah waa biyahaasunbu haddana dhagaha intooda kale kusii masaxay shaafici cibaaradiisa ama hadalkiisuna wuxuu sheegayaa baa la yidhi imaam nawowiyisay tilmaamayaan in biyo cusub la soo qaaday lakin cibaaradu waxaad moodaa in labada qaaba loo fasiri karayo oo wuxuu leeyahay dhagihiisuu biyo usoo qaadaya markaasuu gelinayaa simaakeynkiisa marka inaad markaad biyihii sidaa usoo qaado aad horta godka geliso biyihii kadibna aad markaa dhagaha intoodii kala masaxdo ayay noqonaysaa sidii xadiidkii eh, cabdillahi bni camar radi allahu tacaala canhuna ku sugnayd eh, uma adkhala eh, maaratay uma adkhala sabaaxatayhi fii udunay wamasaxa biibhaamayhi aahira udunay nabigu alayhi salaatu wasalaam labadiisii farood ayuu geliyey marka markaad biyihii kusoo qaado inaad markiiba geliso kadibna aad markaa intii kala masaxdo kadibna aad markaa suulkiina dhabarkii aad ku masaxdo ayay markaa noqonaysaa sheekhii iqliidka lahaa firkaax waxa uu lahaa tajdiid اlmaai lisimaakhi laa asla lahu fi اlxadiid wuxuu yidhi xadiidka axaadiistu may sheegin biyaha dhagaha lagu masaxayo maaha biyo kale in lagu masaxayo gudaha axaadiistu may tilmaamo laakiin qiyaas baa ay asxaabtu u daliishadeen buu yidhi in cusub loo soo qaadayo qolyaha yidhiyo oo biyihii dhagaha maaha biyo kale in loo soo qaadayo qiyaaska halkay ka geliyeenna waxa weeye waxay ka qiyaas qaateen sankii iyo afkii oo wejiga ku yaalla waa meelo de daloola oo afkii ku yaalla wejigii ku yaalla wejigiina waa la maydhaya afkii iyo sankiina si gaara ayaa loo maydhaya markaa dhagihiina si gaaraha loo masa godkii ku yaalayna de si gaaraha loo masaxaya halkaa ayaa laga qiyaas qaadanayaana way yidhahdeen qolyaha markaa taayi uma yksilu rijlayhi alaaan labadiisa lugood buu saddex goor maydhaya iyaduna aayadday ku sugan tahay wayalzamhu waxaa ku waajib ah idkhaalu lkacbayni fi lgasli inuu geliyo labada kuraamood maydhiga inuu geliyo iyaduna waa waajib wahumaa waxa weeye labadaasi kuraamood alcadmaani labada lafood annaatiaani ee soo baxsan cinda mafsili saaqi wاlqadam halkay ku kala baxaan kubka iyo cagtu halkay ku kala baxaan ee labada lafood ee soo baxsan weeyaan buu yidhi kacbaynku waa kuraamaha wa yukhalilu wuxuu markaa faraha gelin bayna asaabicihi farihii markaa lugihiisana takhliil buu ku samaynoo faryarada ayuu markaa biyaha maarata ku dhex marinay farihii markaa lugihiisa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa faraga min alwuduu weysada markuu dhammeeyo an yaquula inuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh oo xadiidkii cumar radi allahu tacaala canhu ayaa dee tilmaamayo fadli weyn ayaabuu sheegen laabadii jannada loo furayo qofku markuu weysadii dhammeeyo taana yidhaahdo ayaa xadiidku uu tilmaamay wa anlaa yanfuda yadayhi waxaa la sunneeyaa inaanu gacmaha tirin ama aanu yani sidaa isaga tirin ama aanu gacmaha sayrin isagoo markaa biyaha iska tiraya walaa yunashifa acdaa'ahu sidoo kale in aanu xubnihiisa qallajin oo aanu eh, masar iyo wax lamida ama sooft iyo wixii lamidka ah aanu isku engejinin ayaa la sunaya labadana markaa eh, wa allaa yanfuda yadayhi culamada qaarkood saasay u yidhahdeen waa sunne oo waxay leeyihiin nin cibaadadii waa biyahani waa cibaadadii aad ku cibaadaysatay markaa markaad iska sayrinayso waxa weeyaan diidan oo kale ayaad u muuqanaysa markaa si aanay taasi udhicin ha samayni laakiin waxaa ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam fajacala yanfudu lmaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay markuu weysaystay jacala yanfudu lmaaa biyadi inuu nabigu biyihii gacantiisa iskaga tirayey markuu soo marka wuxuu le imaamu nawowi raximah llahu tacaala sida saxdii waxa weeye waba maaragtay lama karaahiyeysanaya nafdigaas waa isku mid inaad iska tirta iyo inaad isku dayso waa isku mid tan iyada engejinta inaad markaa mindiil ku engejiso ama masar iyo wax lamida nabiga waa loo keeno muu doonin marka halkaa ayay ka qaateen iyada lafteeda imaam nawowi wuxuu leeyahay eh, sida aan dooranay inaanu ku camal falayna waa inay isku mid yihiin inaad iska engejiso iyo tuwaalkii inaad ismarisa iyo inaad iska dayso waanlaa yastaciina fii wuduuihi biaxad waxaa kaloo la suneeya markuu weysaysan inaan cid kaashan inaan qof kaashanin biyaha ugu shushbo haddii markaa isticaanadu ay noqoto in laguu maydho oo tirahdo xubnaha ii maydha adoon cudurdaar lahayn waa karaahiye bay leeyihin wax aad u foolxun wey haddii ay tahay biyaha iigu shushubana waa khilaafulawla waa si fiican yahay hadday tahay biyaha ii soo qaadna iyadu taasi dhib ma laha in soo qaado marka isticaarada la diidan yahay waa in markaa lagugu shubo ama lagu meedho xubnihi fain istacaana jaaza buu hadduu markaa isticaano samaysto markaa cid kaalmaysto oo loogu shubo way iska bannaan tahayoo wax dhiba ma laho waa xaaraan la odhan maayo wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam